يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان marka ikhwatii fillaah maradka aynu ka sheekaynayno ee rabdiga waxa iina barbar socdo labadaa xanuun ee midna uu yahay mid aan xal lahayn oo cajsil jinsi baa la yidhaahdaa midna waa kaa dacful jinsigae labada qaybood u kala baxa qayb qofka bini'aadmiga ayaa xalkeeda isagu gaadhi karaa waa qaybta asbaabta hore aynu u sheegnay qaybna waa qayb caafimaad oo taa borostaydka iyo xiniyaha iyo wixii la mid ah ku dhaca saasay u qaybsantaa yaa qowmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikm washariicati alixsaani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض caalim algaybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadika fimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinaa lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraati mustaqiim wabacd ikhwatii fi اllaah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلا كأني جمعها أقون كررسك كساب سنة ee aan kaga hadli jiray inaan waxuun bal ka ogaano makhluuqan dunida inoogu weheliya iyo raadka ay nolosheenna ku leeyihiin waxaynu ka hadalay casharkeennii ugu dambeeyey sixirka la yidhaahdo sixra rabt calaamadihiisa waxbaan ka sheegnay sida wax loo loo macan xanuunkaa loo daweeyana waxbaan ka tilmaanay dabadeed casharkii ugu dambeeyey jimcihii u dambeeyey waxaynu tilmaanay cudurkan rabdiga ama sixirkan rabdiga cudurro kaloo ay ismatalaan ama ay isdhex galaan oo la ysku qaldi karo waxaynu markaa tilmaanay farqiga u dhexeeya cudurkaa rabdiga oo aan uga jeedno ruuxii laga sixray mataani ama maclamaankiisii ama sawjkiisii rag hadduu yahay ama dumar hadduu yahay ruuxii laga sixray calaamadaynu u sheegnay waxaynu markaa tilmaanay xanuunno kale oo iyana ku dhaca xubintaa taranka oo qofka bini aadmigii uu awood u waayayo mucaasharadii iyo mucaamaladii lamaankiisa waxaynu yidhi laba cudur baa masala cudur waxay yidhaahdaan cajsuljins midna waxay yidhaahdaan dacfa aljins cajsil jinsi isagu waxaynu idhi waa wax abuur xidhiidh la leh yaalaana wax dawaa qaaliban looma helo dacfal jinsigaynu u soo gudubnay dacfal jinsiga ayaynu macnaynay waxaynu markaa ka hadalnay asbaabta iyo waxyaalaha keena dacfal jinsiga ayaynu soo tirinnay marka dacfal jinsiga asbaabta keenta waxaynu u qaybinay qayb laga bogsan karo ama la maareyn karo oo sababaha keena aynu wax ka tilmaannay qeybtaasaynu ku guda jirnay qayb labaad baa jirta oo asbaabta dacfal jinsiga keenta qofka uu la noolaanayo ilaa iyo intuu nool yahay ee adduunyada uu ka tegayo haddii aan xal loo helin ku meel gaadh ah ka ilaa siddeed masalo ayaynu soo eegnay oo asbaabta keenta qofku inuu awooddiisa haddii al la yidhaahdo jinsigii raganimadu ay daciif noqoto waxaa ugu dambeeyey sababka aynu nidhi adtadkhiin waa qofku hadduu sigaari cab yahay rag iyo dumarku doonaba ha noqdee haddii alla yidhaahdo darbadda iyo kubadda meeshii la rabay ma gaadhsiin karo daciifnimo iyo awood darro fara badan buu sigaarku ku keenaa mucaasharada iyo mucaamalada maxaanku idhaahdaa lamaanka qofka bini aadmiga uu la mucaamaloonayo waxaynu aada uga warannay dhibaabaha uu sigaarku ku keeno nolosha qofka bini-aadmiga ah xayan aw mayitan inta uu nool yahay dhibta uu ku keeno waxbaynu ka tilmaanay hadday nafta kala socdaalaanna jasadka raadadka uu ku leeyahay waxbaynu ka tilmaanay oo aynu ka soo sheegnay waxaa kalo haddaba qodobka sagaalaad ah oo aada iyo aada u dhaawici kara awoodda jinsiga hadday rag yihiin iyo hadday haween yihiinba waxa weeyaan idmaan alkuxuuliyaat waxyaalaha maandooriyayaasha la yidhaahdo ruuxu haddii uu laasimo dhib badan bay ku keentaa nolosha lamaanaha marka mukhaadiraadku asmaa fara badan bay leeyihiin noocyo fara badan bay leeyihiin dhibaabahooduna wuu sii kala badan yahay qeyb waa khamriga oo waxaa dareeraha ah noocyadiisa kala duwan hadday jiin tahay iyo hadday farsho tahay iyo hadday wixii kale tahay qaybina waa geedo dhulka ka soo baxa qaybina waxa weeyaan waxyaalo laga soo dheego dareero ah oo la isku mudo sida hoorainta hirointa iyo koka-inta iyo marwaanada iyo wixii la halmaala iyana kuwaas oo qayb la shito oo la nuugo sida sigaarka qayb la ursado sida haddii a la buuriga qaab ka mid oo kale loo ursado iyo qayb la isku mudo oo xididka iyo dhiigga la raaciyo wa asnaafan wa anwaacan oo aada iyo aada u tiro badan wey qaybna daankaa la geliyaa sida buuriga oo kale qeybna waaba la calashada noocyada mukhadiraadku aada iyo aada bay u dhib badan yihiin caafimaadka caadiga ah iyo nolosha mucaasharada qoyska noocyada mukhadiraadku ee qaab bay bini aadmiga ula falgalaan qofka bini aadmigihii marka uu isticmaalo midibo sibay qofka bini aadmigaa ka dhigtaa qaarkood qofka bini aadmigaa waxay u sheegaan inuu geesi yahay aan cididili karayn qaarkood waxay u sheegaan qofka bini inuu fulay yahay oo wax walba uu ka cararo qaarkood waxay u sheegaan qofka bini aadmiga ah inuu sankiisu dheer yahay dabadeedna uu dadka kala leexleexdo oo waxaan uun la baydhbaydhayaa sankiisii oo dheeraaday oo uu la dadka haddii alla yidhaahdo midba khayaal gaar ah ayay qofka bini-aadmiga ku keentaa muddada hore ee qofka bini-aadmigii uu mukhadiraadka bilaabo wuxuu ismoodaa inuu awood leeyahay hadday xagga maskaxda tahay iyo hadday xagga dareenka jinsiga tahayba qaarkood waxay ka raadiyaan farxado qosol beenbeenahunbu ayuu bilaabaa maalmaha hore waxaa moodayaa inuu awoodi yeeshay laakiin marka dambe qofka bini aadmiga ah wuu daciifiyaa jiho kastoo noloshiisa ka midana wuu ka reebaa asaaggii hadday hurdo tahay haddii ay maxaanku cunto tahay haddii ay fikriyi tahay hadday shaqo tag tahay oo dhanba waxaase la yaab leh geedkan inagu aynu laasimno ee qaadka la yidhaahdo waa geed suuro badan oo wajiyaal fara badan leh hiro'iintu hadday dadka oo dhan cidda isticmaasha sifo keliya ay kula dhaqanto koka-iintuna ay dadka isticmaasha hal qaab keliya ay ku qabato isagu bini aadmiga wuu kala xushaa oo ruux walba laba ruux oo wada qayilaya ayaan isku dabeeco noqonayn dadka qaarkood marka ay cunaan hadal buu ka furaa idaacad buu ka furaa dhegayso ama ha dhegaysanina intaa uu diiran yahay aada iyo aada buu u hadlayaa mar allaaliya markaa uu dhiiggiisa uu raaca ee uu ku khamaadana wuxuu ku furayaa tashwiish qofka bini-aadmigihii uu aada iyo aad iyo aada muud u gelayo oo uu warwarayo meel allaale meel warwarkaasi kaga furan yahay aanu garanayn dadka qaarkood aamus buu ku ridaa markay qaniinaanba dadka qaarkood fikir fara badan oo aanuu wada isticaabi karaynin ayuu maskaxdiisa ku abuuraa markaasuu qorshayaal dejinayaa qorshayaashaasuu ku macaashayaa malaayiin doolaruu macaashayaa shaqadii oo dhan daqiiqada gudaheed buu ku wada qorshaynaya hadhow markay xaqiiqada tagtana wax allaaliya wuxuu qorsheeyey oo dhan waxaad moodaa mawjado bad ah oo guri lagu dul dhisay marka ay ka baxdo sakhradiisu wax allaaliya wuxuu qorsheynaya oo dhani waxay noqotaa hal bacaad lagu lisay ragga qaarkood wuxuu ku abuuraa dareen jinsi oo xaddhaaf ah, oo aada iyo aada u sarreeya daqiiqada gudahood haddana markiiba wuu ka degaa ragga qaarkoodna mar allaaliya markay qaniinaan wuu dhufaanaa biyahana wuu ka keenaa oo noloshiisuba waxay noqotaa nolol aan maxaanku idhaha raaxo lahayn isagu markaa waa wejiyaal badan buu leeyahay qaadku wejiyaal fara badan ayuu leeyahay aakhirkana qofka bini-aadmiga ah xataa nadalka iyo muuqaalka wejigiisa iyo nuurka wejiga wuu ka baabi'iyaa ilkihiisana wuu baabi'iyaa dheebshiidkiisana wuu cadilaa dhismaha tarankiisa maxaanku idhaahdaa dhismaha qaybtan tarankana wuu baabi'iyaayo wuu maxaanku idhahdaa awoodduu ka qaadaa qaadku waa geed aad iyo aada u suuro badan oo u howlo badan inta cuntaa garanaysa xaaladda uu leeyahay waa geed la qabsi leh oo qofka bini-aadmiga hadduu la qabsado uu u xiisoonayo haddaanu awood iyo go-aan adag aanu ka qaadanna aanu iska dayn karayn dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaaba waalli marka hatay naga khusaysaa waxa weeyaan waa tan aynu ka hadlayno ee dacfal jinsiga ah qaadku ragga badankooda dacful jinsi buu ku keenaa ama dareenkaba ha ka qaado ama marka uu dareenkiisa helo markiiba biyuhu ha ka yimaadaan taasi waxay sababtaa in qoys fara badan uu kala baabi'iyo uu kala diro marka eh, qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dacfal jinsiga ku keena dadka cuna waxyaalaha dacfal jinsiga ku keena eh, haddii a yidhaahdo qodobka sagaalaad dacfal jinsiga keena oo aan loo aanayn karaynin sixra rabdigii aynu sheegeen sixra eh, maxaanku dhaha rabdiga aan loo aanayn karayn waxa weeye ruuxu haddii uu uu maxaanku dhaha ama ummaddu hadday ikhtilaad bayna aljinsayn haddii labada jinsi ay isdhex qaadaan iyagoo cawradoodu aanay kala dadnayn hadday muddo dheer wada mucaamaloodaan labada jinsiba dareenkoodu hoos buu u dhacaa oo mar haddii aragtidu kugu badato badato waxay keenaysaa marka dambe xiise dhac bay kugu keenaysaa haddii meel walba haddii aad ku aragto jinsigaagii labaad oo iska qaawan ama xubnihiisii muhiimka ahaa wax ka muuqdaan aakhirka dambe isuma hawoodaan waana sababta keentay dadkan caalamka yidhaahdo waanu xorownay ee maxaanku idhaha diimaha ka xoroobay labaatan jiradu inay isticmaalaan kiniinadan awoodda koru qaada ayagoo wakhtigii loogu awoodda badnaa maraya ayaa haddana waxay u baahisaa inay haddii allayidhaha isticmaalaan kiniinadan dilaaga ah aakhirkana ku soo baxaya ayay naf moodaanoo ay ku eertaan marka ikhtilaadka bayna aljinsayn wax badan buu dhaawacayaa dareenka qofka bini aadmiga labada jinsiba haddii laakiin xuduud loo kala sameeyo waxay noqonaysaa in arrinkii la isu soo hiloobo oo la isu soo boholyoobo laakiin hadduu wuxuu noqdo eh, biyayaashuban hadday noqoto oo wuxuu uu rakhiis noqdo wixii oo dhani way isla qiimo jabayaan maahmaah aada u qiimo badan oo reexamarku ay ku maahmaahanbaan baa jira waxay yidhaahdaan ma qabtaa qaali waaye ma rabtaa riqiis waaye ma qabtaa qaali waaye ma rabtaa riqiis waaye haddii waxa la naadiyo oo la raadiyo oo yaa haya yaa haya yaa haya laydhaana macnuu yeeshaa haddii wixii laydhaa biyo yaa shuban biyo shubanna wuxuu wuxuu noqdaa wax bilaa qiimaa waa sababta ay ciidda iyo dahabka u kala qaalisan yihiin ciidda meel walbaa laga helaa ma cid baa iibsanaysa cidima xisaynayso dahabkana waa ta dee qaaliga ah oo la raadinaya sababto ah waa naadir waa la raadinayaa marka wax kasta oo laga qaado qiimaha oo haddii alla yidhaahdo bannaanka loo soo saaro wuu qiimo jabaya wax kastoo xubni yacnii xurmadiisa la siiyo la ilaaliyaana qiimuu yeelanaya lidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenka mu'minaadka ah uu ugu talagalay si ay qaali u noqdaan in ay is-asturaan waqul lilmuminiin yani wanisaa'i almu'minaat yudniina calayhinna min jalaabiibihin dalika adna an yucrafna falaa yu'dayn marka asbaabta ilaahay uu haweenka u asturay waxa weeye in ay qiimo yeeshaan marka isdhexgalka labada jinsi oo aan kala asturnayn waxay dhaawac u geystaan hormoonada awoodda u leh inuu dareenkaaga wax ka beddelo marka haddii qofka bini-aadmigii uu laasimo inuu aada u daawado aflaamtan khaliicada ah aflaamtan qaawan hadduu ruuxu aada u laasimo cimri degdeg bay ku riddaa xubintiisa taranka waayo maskaxdu waxay tuujinaysaa hormoonadii dareenkan kicin lahaa marka mar walba meel cidla'a iyo khayaaliya lagu liso oo halbacaad lagu lisay soo maaha marka dambe wuxuu noqonayaa dee ceelkii goof buu noqonayaa uu gabnoomayaa marka meeshii loogu talagalay meelaan ahayn haddaad geyso isna hadhow wuxuu noqonayaa waxaan lismaynin oon macno samaynaynin marka asbaabta had jeer ku keenta da-yartu inay muddo gaaban ay ku niyad jabaan ama awooddooda raganimadu ay hoos ugu dhacdo waxaa ka mid ah daawashada aflaamta khaliicaadka ah ee dhaawaca u geysanaysa indhahooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda oo had iyo jeer qofka bini-aadmiga dhallinyarada ah ee ilaashada macdanta ilaahay uu siiyey wuu ka xoog badan yahay inanka had iyo jeer macdantiisa meel cidla ah ku quba ma ordi karo oo in yar buu ku xiiqayaa muruqiisu ma korayo haddaad muruqiisa saa u taabato waxaad moodaa inuu xalxalay oo biyo ku jiraan waxa weeyaan waa isticmaalkan khasabka lagaga keenayo waa gacanku rimis weeye marka xaajadan gacan kurimiska ihi waxay keenaysaa in si khasaba ee maxaanku idhaahdaa lagaga soo qaado xubnahaagii iyo jidhkaagii iyo lafahaagii kalshiyamtii ku jirtay iyo fitamiinaadkii ku jiray baa si khasaba ku imanaya marna si xor ah waa marka aada lamaanahaagii runta ahaa aada haysato jasadkaagu ma dhaawacmayo oo jidhkaagu isma dhimayo sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman ibtagaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun intaa aan u xadidnay waxaan ahayn ninkii marta yacni ka raadiya xal isaga xadgudub ku jira ruuxa xadgudubka ku jiraana dee abaalmarintiisuu helaya ama ha u soo degdegto ama ha u habsaanto eh. marka xaaladaha noocaas oo kale ahi waxay keenaan qofka waxay ku keenaan hamayaraan bay ku keenaan yaraani hadday timaadana awooddii xubintii way la qaybsanaysaa oo hamaday ku xidhan tahay intaasoo sababood oo daraasad laga sameeyey intuba waxay keenaan dacfa aljins mana aha sixra rabti ma ah waa wax adigu aada kasbatay oo sababtaada ku yimid intaasu waa asbaabta la xallin karo oo qofka bini aadmiga yihi haddii xagga indhahaaga ay tahay ilaahay amar buu ina siiyo waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna caaqibadaa iyo faa'iidada laga helaya mu'minkaa garanaya indhahaaganu waxa weeyaan waa fariin qaldan oo ay kugu soo noqonayso abaalmarinteedu maskaxdaada ay dib ugu soo noqonayso marka indhahan inaad ilaashato adigu inaad ilaashato indhahaaga si aanay mashaakil nafsi ah iyo mid ismiya aanay kuugu soo jiidin waayo halka wax laga sahamiyaa waa indhaha hadday indhahaagu meel xaaraana u sahan tagaan dhibteedu adunbay marka dambe ay kugu soo noqonaysaa marka ilaahay wuxuu ina amray inaan xubnaha ammaanada ah ee ilaahay ina siiyey inaan ilaashanno ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula indhahan ilaahay wuxuu inoo siiyey xikmad dhegahan ilaahay xikmad buu inoo siiyey intaba haddaad ku loofarto waxaa kuu soo degdegaya jasihii iyo abaalmarintii aad kasbatay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wax kastoo idin gaadha wa waxa idinku kasbateen baa ilaahay leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala adoomihiisa addoommihiisa ma dulmiya intaa markaan ka gudubno waxaa jira asbaab alla keen ah oo qofka bini-aadmiga ah dacfal jinsi ku keeni kara haddii aanu si fiican ula mucaamaloonin waxaa ka koow ah marad asukari xanuunkan aynu nidhaahno macaanka ama sokoriga haddii uu muddo dheer qofka uu hayo asaanu la saaxiibina wuu la carigtamo macaankaasi wuxuu keenaa dacfa aljins awoodda hoos buu u dhigaa hadday rag ku dhacdo iyo hadday dumaru ku dhacba xal buu leeyahayoo inaad adigu la mucaamalato oo aanad ku cariigsanin oo aanad la dagaalamin xanuun lama dagaalamo waa lala saaxiibaa macaankuna waa xanuunada ugu camalkasan haddii aad si fiican ula mucaamaloonto waxyaalaha kicinaya aad ka dayso waxyaalaha kaa caawinayana aada ku dadaasho siday maxaan ku dhaha dhakhaatiirtii aan halkan halkankeenna inooga warrameen qofku hadduu macaan yeesho waa inuu socod sameeyaa qofku hadduu macaan yeesho waa inuu sonkorta cad iyo waxay ku jirto oo dhan uu ka iska daayaa maadooyinka khudaarta ah ee sonkorta kicinaya sida baradhadiiy wixii lamid ah, inuu iska daaya haddii uu si fiican ula dhaqmo macaanka waxaa laga yaabaa inaanu dhaawac weyn geysan laakiin hadduu qofka bini aadmigihi la saaxiibi waayo wuxuu ku keenaa dacfa aljins waxaa kaloo iyana dacfal jinsiga keena xanuunkan aynu nidhaahno dhiikarka oo xataa dawooyinka loo isticmaalo laftooda qaarkood side affectiska ay leeyihiin iyo mudaacafaadka ay leeyihiin dacfal jinsi bay xambaarsan yihiin waxaa kaloo qofka bini aadmiga ah dacfal jinsi ku keeni kara haddii lafta dheer ee dhabarku ay dhaawacan tahay ama uu xanuun ku dhaco waa halka laga maamulo dareemada waaxyaha jidhka oo dhan ee xangullaha ku jira ayaa maamula waana qeyb maskaxda ka mida xangulluhu haddii lafta dhabarku ay dhaawacan tahay dareenka jinsigu hoos buu u dhacayaa haddii markaa ay laftaa dhabarkee dhaawacantahay ee xal yeelatana waxaa laga yaabaa inuu dareenkii halkiisii ka soo noqdo haddii xal loo waayana waxay noqonaysaa qofkaasi inuu ka quusto dareenkii jinsiga iyo awooddiiba qodob kalaa jira oo afraad oo qofka bini aadmiga ah awood darro ku keeni kara xagga jinsiga waxaa ka mid ah isticsaal alborostata qanjirhkan borostatka la yidhaahdo haddii uu xanuunsado oo qofka laga saaro wuxuu keeni karaa in awooddii raganimadu hoos u dhacdo qanjidhkan brostaydka la yidhaahdo waa qanjidh tuubadan dheer ee ka soo baxda kaadihaysta ayuu sidaa ugu maran yahay wuxuu leeyahay xajmi la yaqaano oo uu ku kala wen yahay abuurta bini aadmiga isku wada xajmi ma aha brostaydka raggu dumarku brostayd iyagu ma leh laakiin raggaa iska leh qanjirhkaa borostaydka la yidhaahdo wuxuu dhacayaa markaa xiniinyaha iyo duburta dhexdooda ayuu markaa ku beegan yahay wuxuuna isku maraa hareeraha kaga maran yahay tuubadan dheer ee kaadida soo qaata waana sababta marka uu borostaydkaasi bararo kaadidu ugu joogsato siiba waayeelka iyo ku dhaca iyo dadka uu kansarku kaga dhaco borostaydka ee uu bararo wuxuu cadaadinayaa tuubadii kaadida soo qaadaysay marka tuubadii kaadideed soo qaadaysay kama soo qaadayso kaadi haysta waxaa loo baahanaya markaa kataytar in la geliyo hadduu brostaydkaasi ku buko waxaa suurtagal ah in dareenkaaga awoodeed uu hoosu dhaco asbaabbaana isaga keeni karto waqti bay u baahan tahay in laga hadlo waxyaalaha hadiya jeer keeni kara waxa weeyaan awoodda awood la-aanta jinsiga iyana ka mid ah haddii wiilka ama ragga hadday xiniinyaha nabar ka gaadho ama jug ha ku dhacdo ama kubadi ha ku dhacdo ama sidoodaba igfashan ha ugu dhaco haddii xiniinyuhu ay xanuunayaan ama xiniinyahaba ruuxa laga saaro waxaa imanaya dacfa aljinsi waayo waa xubin xasaasiya oo soo saarta dheecaankan awoodda raganimada kor u qaada ee testastaroonka la yidhaahdo ayay soo saaraan waxaa kaley soo saaraan xayawaanka manawiga ah ee isbaamiska la yidhaahdo iyagaa soo saara waa warshadda soo saarta haddii warshaddaasi ay cadilanto awooddii raganimaduna hoos ayay u dhacdaa marka ikhwatii fillaah maradka aynu ka sheekaynayno ee rabdiga ah, waxa iina barbar socda labadaa xanuun ee midna uu yahay mid aan xal lahayn oo cajsiljinsi baa la yidhaahdaa midna waa kaa dacfiljinsigae labada qaybood u kala baxaa qayb qofka bini-aadmiga ayaa xalkeeda isagu gaadi karaa waa qaybta asbaabta hore aynu u sheegnay qaybna waa qayb caafimaad oo taa borostaydka iyo xininyaha iyo wixii la mid ah eh, ku dhaca eh, saasay u qaybsantaa waxaynu markaa halkaa kaga baxaynaa eh, sixirkii aynu nidhi sixra rabti baa laydhaha waxaynu usoo qadinay sababtu waxay ahayd baahida loo qabo xanuunka in wax laga ogaado oo ay dadku fahmaan oo mar kasta oo ay dhibaata timaado xagga jinsiga aan sixir iyo jin iyo il uun aan loola cararin xaalado kale oo badan oo ay ka caawin karaan dhakhaatiirta mutakhasisiinta ku abaabkaasi inay jiraan oo weliba ay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan innaga dalkeenna dadka qaadka cuna boqolkiiba sagaashan dadka qaadka cunaa mashkeladaasi way haysataa waana mashkelad iyaga gacantooda dee ku jirta waana mashkelad xalkeeda iyagu ay inagaga filaan karaan haddii qofku markaa uu caqligiisu shaqeeyo waa wax uu kaga filaan karo dhibaatada iyo mashaakilka qoyskiisa haysta taas waa qodob marka waxaan u gudbayaa in allahu tacaala mowduucii kale iyo sixirada qaybihii kale ayaynu u gudbi doonaa isaga sixra rabtiga waan ka hadalnay sixir kalaa jira waxaa la yidhaha sixirkaas waxna waan ka soo tilmaanay muxaadaraadkeennii hore innaga oo waxoogaa ka xantaysanay oo yaro gacan togaalaynay asaan hoos ugu dhaadhicin doorkan maanta ah waxaan ugu dhaadhacayaa waxa weeye sidee loo xallin karaa sidee loo daweyn karaa iyo calaamadihiisa lagu garan karo maalmihii hore markaan ka hadlayna sixra tafriiq astaamihii calaamadaha sixra tafriiq lagu garto maynaan ka hadal sida loo daweeyana maynaan ka hadal laakiin doorkan maanta ah waxaan rabnaa inaan ka hadalno sixra tafriiqow maxaa tahay calaamadahaagu maxay yihiin sidee lagu maarayn karaa arrimaha inaynu ka hadallo ayaan rabaa insha allah tacaala sixra tafriiq waa sixir sixirada ka mid a waana sixirada qur-aanka kariimka a ah lagu magac dhabay yufariquuna bihi bayna almari wa zawjih sixirada ilaahay uu magacooda sheegay waa laba sixir waa sixirka sixira takhyiil laydhaa yukhayalu ilayhi min asixr anahaa tasca yukhayalu ilayhi anahaa tasca oo sixra takhyiil baa la laydhaa waa indha sarcaad buu sameeyaa midna sixra tafriiq baa la ydhaahdaayo waa ka ilaahay suuratulbaqara uu ku sheegay waattabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana aayaddaas waa ka ilaahay gudaheeda ku sheegay oo ilaahay leey yufariquuna bihi bayna almari wa zawjih marka sixirkaasi bayna almari wa zawjihi oo keliya ma is yacni kuma koobsado ee atraaf iyo dacallo fara badan buu la bixi karaa waana sixirka ugu badan ee ay isticmaalaan sixiroolayaasha kaa waxaa didkiisa ah oo isna aynu ka hadli doonaa sixirka la yidhaahdo sixra almaxabba ama sixirka ay u yaqaaniin sixra tiwala marna qofka bini-aadmiga doonitaankiisa la rimuudgaraynayaayoo la maamulanayaayo waxaanu necbaadeen baa la necbaysiinaya waa kan aynu ka hadlayno marna isla dareenkii qofka bini-aadmiga ah la maamulanayaa si khasab ah oo shayaadiin iyo jin baa loo soo diranayaa waxaana loo isticmaalsiinayaa waxaanu jeclaan lahayn baa lagu sidkayaa oo lagu qasbayaa oo sixralmaxab baa laydhaa waa nooc sixirka ka mid a ah, atiwalana way yidhaahdaan isagana si gaara ayaynu uga warrami doonaa waa sixir aafa'a ah kaasina oo dhibtiisa iyo hawshiisa iska wata sixirkani waa sixirka inta faraha badan waa albaabka laga galo barashada sixirka acaadana allah waana sixir si sahlan u hirgala inta faraha badan ee yaalaana sida loogu talagalay uma dhaco walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa iyada oo loogu talagalay tafriiq ayuu u adeegsami karaa siyaabo kale oo sixraalmarad buu isu bedeli karaa ama sixraaljunuun buu isu bedeli karaa ama siyaabo oo marka sixir la dhigayo waxaa la isticmaalayaa laba khayd baa la isticmaalayaa laba obshan baa la isticmaalayaa jinka la diranayo shaydaanka la diranayo laba amar baa la siinayaa waxaa lagu odhanayaa waxaan kaa rabnaa markaad qofkaa maskaxdiisa gaadho hebel iyo hebelna isnibcaysii dadka kalena sidooda u daa labadaasaan kaa rabnaa inaad isjeclaysiiso dadka kalena inaad yani aan ma khusayso sixirkani marka waxaa laga yaabaa sixirkii loogu talagalay laba qof oo keliya inay isnabcaysiiyaan qofkii sixirkaa loo xidhay in aanu sixirkii ku koobsanin labadan qof keliya ee khalaa'iqda oo dhanba inuu naco makhluuqaadka kale oo dhanba inuu naco maalan haddaan tusaale yar ku siiyo haddii aynu ka soo qaadno sixr almaxaba waxaa syacni sixirkan loo adeegsanayaa in jinka amar la siiyo oo la yidhaahdo hebel iyo heble isjeclaysii dadka kalena nibcaysii oo ninkaasun laba ninkaasu gabadhaasun ha ku dhololo ama gabadhaasi ninkaasun hadaba orodo dadka kale oo dhanna ha ka sii jeesato waxaa laga yaabaa saddex daraf inuu sixirkaasi yeesho in wax allaaliya wixii nin la yidhaahdo oo dhan inay jeclaato daba orodo halkii laga rabay nin keliya inay jeclaato ninow nin ma tahayba inay ka xanaaqdo ama waxaa laga yaabaa inuu sida kale isu rogo oo halkii jacayl laga rabay inay kii loo dhigay iyo inta kaleoo dhanba nacdo oo wax magac rag sheegto oo dhan maca aabbaheed maca walaalkeed ay sanifto oo ay tidhaahdo dhididka ragga oo dhan waan ku matagayaa oo sibaan ku noqonayaa rag oo dhan ay ka cararto iyo in boqolkiiba hal ninkii la rabay inay jeclaato uu qabto marka adraaftaasuu leeyahay boqolkiiba hal buu sida kale sida caadiga u dhacaya inta kalena mudaacafaadka kaluu yeelanaya marka sixirkan la yidhaahdo sixra tafriiq waa sixir aafaysan oo aada u dhib badan waxaa la yidhaahdaa sixirkan aada iyo aad baa junuudda uu u cayimay ibliis lacnatullaahi calayh oo sixra tafriiqa guruubo dhan baa loo tababaraayo shayaadiinta sixral maradkana qaar baa loo tababaraa asmaa gaaray leeyihiin sixra rabdiga qaar gaaraa loo tababaraa marka sixirka ugu badan ee ugu junuud badani waa sixra tafriiq shayaadiinta syani lagu isticmaalo sababta oo ah ibliis waxyaalaha uu ugu jecel yahay ee uu ku dallacsiiyo ciidankiisa iyo junuuddiisa waxa weeyaan junuudda ku guulaysata inay qoys muslima dumiyaan haddii shaydaanka qariinka ah eel uu diray uu ku guulaysto inuu qoys muslima dumiyo darajooyin buu dallacsiiyaa wuxuuna ka yeelaa muqarabaad muqarabiintiisu ka yeelaa xadiid muslim uu warinayo saxiixa baa jira waxaanu leeyahay xadiidkaasi rasuulkeennaa warinaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka warinaya jaabir binu cabdilaahi wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina ibliisa yadacu carshahu cala almaa ibliisku meel biyo dushooda ayuu sariirta boqortooyadu u dul taalla uma yabcahu saraayaahu wuxuu kala diraa guutooyinkiisa fa adnaahum minhu mansilatan cidda ugu dhowaansha badanuu soo dhowaystaa acdamuhum fitnatan waa mid kasta oo fitno dhagaha faraha la geliyey sababa yajii'u axaduhum mid baa yimaado oo jinkii la diray ka mid ay shaydaankii markaasaa wuxuu ku odhanayaa warbixintii markii laga qaaday ee warbixinta yowmiyan baa warbixin loo kala qaataaye wuxuu odhanayaa markuu sharxayo dhibaabuhu u geystay aadamaha facaltu kada wa kada anigu dhibtaa iyo dhibtaa iyo dhibtaa iyo dhibtaasaan geystay wuxuu odhanayaa shaydaankii ibliiska weyni maa sanacta shay-an halkaan kula rabay maad gaadhi waxba maad samayn halla maaha buu odhan uma yajii'u axaduhum mid kalaa yimaada fa yaquulu wuxuu yidhaha kaasi markuu warbixinta u dhiibayo shaydaanka iyo ibliiska weyn maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'ati waan waday waan waday ilaa aan labadoodii kala kaxeeyey labadii sawj ninkii naagtii qaala markaasaa wuxuu ku yidhaa ibliiska weyn waayahay yahay fa yudnihii intuu soo dhoweeyo kii sidaa yidhi buu laabta ku qabsadaa markaasuu nacam anta sax kaan rabaa tahay isagu markaa soo dhowaystaa xadiidka sifadaa leh ee warkaa ina siinaya muslim baa wariyey waana xadiid saxiixa waana xadiidka uu ku qotomo tafriiqu tafriiq hadaba maxaa la yidhaahdaa tafriiq waxaa la yidhahaa huwa alcamalu asixri litafriiqi bayna azawjayn waa shaqo iyo sixir loo samaystay in lagu kala kaxeeyo laba isqaba aw libadhi lbuqdi ama waxaa loo sameeyaa in la dhex dhigo cadho iyo karaahiyo labada ruux ee isqaba aw bayna asadiiqayni aw shariikayni ama laba ruux oo saxaybaa in lagu kala didiyo ama laba ruux oo shaqo wada leh in lagu kala kaxeeyo marka noocyuu leeyahay sixra tafriiqu waxa weeye sixir la yidhaahdo sixra tafriiq bayna alwaalidayn waa labada ruux ee isdhalay sixir lagu kala kaxaynayo waa sixirkii uu ninkii la odhan jiray waliid binu muqiira marka uu haddii alla ydhaa nebiga uu doonayay inuu macneeyo waa kii uu lahaa waa sixir ayuu wataa uu ku kala kaxaynayo laba isdhalay tafriiq baa laydhaa waxaa kaloo sixirka ka mid ah sixir loo caqado ilmaha iyo hooyadii in lagu kala eriyo ama sixir loo dhigay laba ruuxoo walaala ama dad walaala ah in dab la dhex dhigo ama laba ruuxoo saaxiiba ah in lagu kala kaxeeyo ama laba ruuxoo shuraako ah in lagu kala eryo ama laba ruuxoo isqaba in lagu kala eryo intaba sixru tafriiq baa laydhaa intaa waxaynu uga gudbaynaa haddii aynu ogaanay anwaacdiisa calaamadaha lagu garto in meesha sixir uu yimi marka aan ku leeyahay calaamadaha lagu garto calaamadahan waxaa la wadaagta isha caynannaaska ama jinka lafteedu calaamadahan way yeelan kartaa ishu bini aadmiga way kala firdhin kartaa laba ruuxoo isjecel baa mid xaasidii intuu arko allah labadan maxaa iska jecel jacaylkoodu badana waxaa laga yaabaa carabkiisa maasha allahu aanu odhan baaraka allaahu fiikum aanu odhanin inay isla saacadda xaasidnimadiisii ay howl oo labadii ruux ay kala firdhaan ishuna way keeni kartaa marka tafriiqa sixirkuna wuu keeni karaa haddaba haddaynu nidhaahno il baa adeegtay ama sixir baa adeegay midku doonaba aan nidhaahne maxaa lagu garanayaa meesha in caamil kale ama sabab kale oo dheeraadiha ay reerkii soo dhex gashay ama labadii ruux waxaa ka mid a inqilaabu اlaxwaali faj'atan min xubbin ilaa buqdin si uun dhakso ah oo faj'o ah oo kadisa in labadii ruux oo biduuni sabab ay un kala weji dadbaan wax allaaliya wax dhex maray oo lejeclo ah ama arrinii maba jirto kanima sababayn karo war maxaad ruuxan ka rabtaa kana ma sababayn karo haddana wuxuu leeyahay jinkaygaa nacab jinkaygaa nabcaaday oo eh, nabsad uma hayo buu iska kaa odhanayaa wax awooddiisa ka baxsan uu yahay qodobka labaad ee sixra tafriiqa ama cayna tafriiq lagu garan karaa kahratu shukiiki baynahumaa labadaa ruux baa shaqaynaysa baa shaqaysa qofkaas mar walba kanunbuu shaki ka qabaa aduunbuu kugu maqan yahay aduu ku shirqoolayaa aduu balaayadaada ka shaqaynaya aduu wararkaaga gudbinaya aduu aduu aduu qofka dhan buu ka shakiisan yahay oo dareenkiisa oo dhan iyo anteenadiisa oo dhani iyo fookaskiisa oo dhani qofkan unbuu fuulayaa qodobka saddexaad waxa weeye cadamu liltibaas alacdaar labadan ruux dhacdooyinka dhex mara wax cudurdaaraba uma raadiyaan cakiska iyo xagga xununbay mar walba uga miisaan war qofkan maxaa ku keenay tolow wallaahi qofkaas waxaa laga yaabaa inuu qaldamay waa noo cudurdaar raadisa laakiin isagu marnaba ruuxa si ishu ku kala dhacday ama sixirku marnaba cudurdaar dhacdooyinkiisa uma sameeyo wuxuu uga qaadanayaa uun dhinaca shu'miga iyo dhinaca baas unbuu ula kacaya qodobka afraad waxa weeye tacdiimu asbaabi alkhilaafi wain kaanat xaqiiratan hadday wax yar isku maandhaafaan haba yaraado waxaas waxaan naf lahaynba ha ahaado wixii unbuu focus weyn gelinayaa microscope unbuu saarayaa wixii unbuu ka dhiganayaa waxweyn oo aan la qaadan karayn siduu waxaa ii yidhaahdaa siduu waxaa unbuu odhanaya hadda wuxuu waa waxba sid markay dadka kale ula tagaana fahmaya warda waxaan wax lagu kala maxaan ku dhahdaa ma aha oo siduu waxaa ii yidhaahdaanbu odhanaya waxay odhanaysaa wareedhe war carruurtii caanii baa ka dhammaaday siduu caano uga dhammaadaa soo taan shalay uun soo bixiyey ma aha war daqiiqdii baa naga dhammaada oo daqiiqdu dhammaan ogaa goorma wixii wuxuu ka dhigayaa uun waxaan la qaadan karayn oo aan asbaabba loo eegaynin qodobka ugu weyn ee isna halistaa ah waxa ka weyn ka mid ah taqalubu suura taqalubu suurati axadihima aw kilaahumaa fii cayni alaakhari mandaran qabiixan waxaa dhacda labada ruux inaana isba eegi karaynin oo marka uu eego howsawjadiisii suurad baa wejigeedii ka soo horraysa suurad aada u foolxun habar gabowday ama daaman dameer ama waraabe ama waxbunbuu arkayaa qofka wejigiisii unbuu moodayaa makhluuqa ka ugu foolxun ama iyadu sidoo kale ayay u arkaysaa ruuxanay la nooshay alla foolxumaa unbay odhanaysaa ama waxaa laga yaabaa labadii ruux oo nadiifa ah, oo soo maydhay oo iscadriyey in ruuxan sanka loo saaro qadhmuun ama iyada sanka loo saaro qadhmuun oo ay u qaadato waxa urayaaba inuu yahay sawjkiisa ama sawjadaysa noocaana way isticmaalaan shayaadiintu inay qofka u bedelaan suuradda ama ay u bedelaan raa'ixadda labadii ruux oo caadiya oo dadkii kale aanay urinaynin baa iyaga dhexdooda la isu urinay war maxaa isu kiin uriyey waata soomaalita maxaa isu kiin uriyey marka taana way isticmaalaan shayaadiinta oo raa'ixad aan la ag joogi karayn baa ka soo faaxaysa labadoodaba ama labadooda midkood waxaa dhici karta qodobka lixaad ah in ruuxan masxuurka ahee sixran inaanu had iyo jeer shaqada iyo camalka uu qofkani haye uu ka shaqaynayo inaanu mabsuudba ku ahayn sariirtii bay usii gogashay markaasuu odhanayaa maxaad go-a noocanoo igu gogoshay ama barkimada maxaad labada barkimo taa aniga igu dhigooda taa aad ugu dhigat wax macnaa ma leh ama waxay usoo samaynaysaa raashinoo oo shalay baad aniga i siisay digir maxaad maanta igu korin weyda shuuro ama wax lamid a waxaan dee macno lahayn camal kasta uu ruuxani u qabto uu ku raaligeli is yidhaahdo isaga qanaaco kuma haysto wax weynoo hadda laga xanaaqana ma ahan qofkanuunbuu uu had iyo jeer jara raacaya jara raacaya wuxuu had iyo jeer qoonsanayaa uun camalka ruuxan kale ama gabadhaa jara raacaysa ama wiilkaa jara raacaya iminka mashkiladda ugu weyn ee hadda uu u fuulaa waxa weeye waa mobileka walahaye rag baad la hadlaysay soomaaha maaha lagu soo diray soomaaha maaha ama yata kaalay maalin walba da anugu baad igu dul sheekaysataayo telefoon baa naago u tegtid naa ilaahay ka cabso waa kan mobilkaygii waxaan la hadlay maayma waan maqlayay markaad naagaha la hadlaysay waa noocaas marka wuxuu isku dayaa inuu mar walba dhexdooda shaki abuursiiyo shaqada ka kala qabanayana aanu qanaaco ku lahayn kan waxaa kaloo dhacda oo qodobka toddobaad oo calaamaadka ka mid ah qofkan masxuurka ihi marnaba kuma qanaaco qabo meesha uu joogo kan kale maba wada joogi karaan waxaa laga yaabaa haweentu guriga uu qolka uu ninku jiifo inaanay raaxaba ku helayna markay qolaalkaa kala tagto inay nafisayso hadday qolkii jiifka ninku joogay ay timaadana aanay marnaba qanaaco helayno balaaya ay haddii alladhaa ku kacayso ninkuna kadaalik inaanu sawjadiisa qolkay jiifto aanu seexan karaynin waa nooc calaamadaha cayna tafriiqa ama sixra tafriiqa lagu garto waxaad arkaysaa qofku markuu guriga ka maqan yahay ama uu qolkaa ka kala jooga uu ka maqan yahay waa murtaax albaal niyaddu way u degan tahay caadi weeyaan niyaddu way u degan tahay laakiin marka haddii alla ka dhigo ay isu yimaadaan waxaa ku furmaya tashwiish iyo khalaq iyo diiqad buu keliya haadihi waa calaamaadka ugu badan ee aad ku garan karto meeshan in caamil saddexaad jiro ama six tafriiq ha noqdo ama cayna tafriiqba ha noqoto eh waa calaamadaha lagu garan karo in meeshan ay aafa ka shaqaynayso ama balaaya ay taallo waxaan uga gudbaynaa sidee ayaa sixirooluhu u sameeyaa ama siyaabaha u adeegsado saaxirku markuu doonayo laba ruux inuu kala sixro muxuu adeegsadaa waxay noqon doontaa casharkeena kan ku xiga ayuu insha allahu noqon doonaa qaabka uu adeegsado sixrooluhu markuu doonayo inuu saxro tafriiq uu sameeyo halkaa caawa casharkeennu haynoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu